bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaa cashirkii koob iyo lixdanaad ee kitaabka nuur ulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir raim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin salaatu wasalaamu ala man laa nabiya bacda محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay dariskii siirada ahaa fatxu maka gazwat lfatxi alacdam baabka ka horeeya oo asariya ah waa sariyat lkhabad baa la idhaha macnaheeduna waxa weeye gaydhaale dagaalkii gaydhaale gaydhaha la cuno waxaan leeyahay dhaameel dhaameella wey dhaameel gaydhaha iyo dhaameelka waa kala duwan yihin waa midhaha maraaga iyo kuwa udhacaya wa fii rajab bisha rajab la yidhaahdo waxaynu ku dhex jirnaana sanadii sideedaad taariikhda islaamka arsala calayhi salaatu wasalaam abaa cubaydata bna abaa cubayda asxaabiga la yidhahduu nebigu diray bisha rajab la yidhaahdo kow magaciisu saxaabigan caamir ibnu ljaraax baa la yidhahda waa tobankii jannada lagu bushaareeyey mid ka mid ah mujaahid weyn wey fii halaai miati farisin saddex boqol oo nin oo gaadiid wata fardafuul ayuu nebigu ihi si kacoo colkaa kaxayso liqaswi qabiilati juhayna reer juhayna ayaa lagu duuli allatii taskunu saaxila albaxr xalkaa badda qorigeeday degan badan cas ayay degayiin eriyadeeda markataa xaggaa laga yimaado dimashik maka lagu socdo badaa ay ku yaalaan yumbuciyo raabakhiyo waxaa kaloo u socdaan safarada qureysheed ee halkaa marayana inay jidkooyn u galaan wazawada calayhi asalaatu wasalaam hada aljaysh colkaa baxaya nebigu sahay uga dhigay jiraaban min atamr qarba timira bal labadaasi siay isu qabanayaan ka fikr waa saddex boqol oo nin oo col ah oo sahay uu uga dhigay qarba timira oo laga yaabo in saddex boqoloo timiriba ku jiraanba codobka sahaydiina way horeysaa wey samaysta sahaydiina samaysta fasaaru way socdeen xataa idaa wasaluu saaxil markay gaadheen badda xilligeedii aqaamuu fiihi way ku nagaadeen naxwa nisfu shahrin bil barhkeed laba wiig bay halkaa joogeen yantadiruuna alcadow cadowgii bay sugayeen kay ku duuleen iyo iyo kii halkaa marayeyba jidgooyin bay ku jiraan waqad faniya zaaduhum saahidoodiina way dhamaatay waxaa la weydiiyey asxaabihii ka waramaya oo maxaa ku samayn jir maxaa cuni jirteena wuxu uhi xabad xabad timiruu markii hore noo qaybin jir xabad timira siday odhan jirteen dee intaanu muutanno ayaanu biyaha ku cabbi jirnay waanu ku wadax gadi jirnay wadax gad xoolo marka ay biyaha cabbaan haddii aanay helin in cawsahoo ay ku wadax gadaan way biyo dhabaan <laughs> biyaha jiiraya laakiin biyaha jirka gelaya marka ay xoogaagaa timirtaa midhkaa muudmuudsamaan wallaahi markaanu midhkiina weynay ayaanu garanay wuxuu noo tarayay waaya dadku waxay u noolaayeen ilaahay iyo diintiise dibiro iyo cunno umay noolayn iyo inay aadaan raashin dheelitiranoo qaybihiisa kala duwan kaasuu jirkuu baaya kaasuu baaya kaasuu baaya intaa waa midba intaa laga cunaa waxaad garanaysa la shuruuyo badan shaqadaaba mahaynda wahuwa waaye saadkii baa ka dhamaaday xataa akaluu lkhabad ilaa ay cuneen dhaameelka wa huwa waraqu samr geedka quraca la yidhaahdo midhihiisiiyo caleentiisa wey geedkaas ar maxaa inoogu dhowaa layidhi dadkiiyo dunyada wala cunaan dee dhaameelka ah waa dadkii dadka ilaahay o dhan ugu fadli badnaa asxaabtan yabulluunahu bilmaa biyaa lagu qoynaya waya'kuluunahu way cunayaan sida odayaashan ilkahadi jaadka ay u tuntaan maaragta mooyaha intay ku ridaan saasoo kalea loo tuman biyaa lagu walaaq raarahda badan iyo xanaftiya waxaasaa laga reebi dabeedna waa la isku day wayakuluunahu way cunayaan ilaa an taqaraxat ashtaaquhum jaray dildilaacday dhabanadooda qowlaladaa dildilaacay raggii ilaa qofka bani aadamkaahi dee awood badan uma laha waxaan xooluhu ay cunaan baalki iyo duunyadu waxay cunaan isagoo awood badan uma leh marka qowlaladii ayaa dilaacay wa kaana fi lqowm colka waxaa ku jiray alkariimu bnulkariim ninkii wanaagsanaaye ninka wanaagsani dhalay oo macnaha deeqsi deeqsi dhalay ninka loo yaqaanay berigii horeba deeqsi deeqsi dhalay loo yaqaanay magaciisu wuxuu ahaa qays ibnu sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaada saxaabigii la oran jiray baa dhalay ha kolkaa maaleystiisuna taasay ahayd qays baa colka la socda kaana qaysun dakman xasanan dawiilan sakiyan kariiman daahiya nin waxa uu ahaa wax walba oo khayr leh qays baa la socda fa naxara lahum alaaata juzur saddex geeluu dhag uga siiya colki fii kulli yawmin jazuur maalin walba neef oo saddexda geelihii saddexda boqol bay ku filnaan lahaayeenoo neefka boqol qof baa cuna marka caadiga la yahay laakiin tani waa xaalad kayru caadiya ah. wasladii saddexdan cuni lahaayeen lahaayeenba eh, ninku cuni lahaaba saddex lagu hagaajiyey imaka oo saddexdii boqolba hal neef baa loo qalay wax laga tegaya ma jiro ilaa riciraha la rugaya fii kulli yawmin jasuur wa fi lyawmi araabic maalinkii afraad araada waxa uu doonay an yanxara inuu gowraco maalinkii afraad buu neef afraad doonay inuu gowraco kuwii u fulayeen fanahaahu ra-iisuhu abu cubayda ninkii colka madaxda ka ahaa ee saxaabigii abu cubayda ay iska daadeen tani ha baktidee lianna qaysan saxaabiga qays la idhaahdaa kaana wuxuu ahaa akhada bitilka aljuzur geelaa wuxuu ku qaaday bidaynin calaa abi dayn in aabihii lagu yeelanayo waar aabbaa bixin doona ee geela soo kaxeeya buu dhananooga halfuul dhawrkan mar neef marka horeba wuxuu kusoo qaaday dayn ayuu kusoo qaaday ama marka la gawracayo aduu gashi isaga lagu lahaa buu ahaa odaygaana bixin buuri fakhaafa abu cubayda abu cubayda wuxuu ka cabsaday laa yafiya lahu abuuhu inaanu aabihii u oofinin bima stadaana wuxuu daynsaday bimaa istadaana dayntan uu qaatay inuu odaygu idhaahdo way fara badan taho uu ku diiru ka boqdo wuxuu hi war bal wixii uu ka aqbali kara un dayn qaado oo dee ha dhaafina iska dah saddexdaa hadday dhaafto odaygu waa laga yaaba inuu ka xanaaqee iska daa waxba intaasuun dayn kuga ahaatay fa qaala qays baa wuxuu ihi ataraa sacdan warma waxaad arkaysaa sacd yaqdi duyuuna annaas wayuطcim fi lmajaaca walaa yaqdi daynan istadantuhu liqowmin mujaahidiina fii sabiili illah inankii wuxuu doonayaa ninkan madaxda waa inuu qanciyo wuxuu hi atalaa sacda sacad ma waxaad u aragtaa yaqdii duyuuna annaas dadka daymahooda inuu bixiyo wayuطcimu fi lmajaaca gaajada waktiga jirtana dadka ayuu wax siiyaa ma isagoo taa sameeyo lagu yaqaanay dadkana inuu daynta ka bixiyo waktiga gaajadaana dadka uu wax siiyo ayaa walaa yaqdii daynan aanu dayn bixinaynin miyaa istadantuhu aan u qaatay liqawmin mujaahidiina fii sabiili illah col jihaadka ku jira dee waa taqaanay abi cubayda oo aabbahay dadka dayntana waa ka bixin jiray majaacadiiyo waktiga baahidu jirtana waxbuu siin jiray mujaahid maanta naftu qabatay wixii aan u gowracay inaanu diidayn bayla tahay qolo mujaahidiino fii sabiili illaah sidaasaa adiguu sii wado neefkii afraadna waa isku dayay isagu inuu gowraco inkastuu sacaad u diiday ee u diiday abu cubayd walamaa ya min liqaa'i caduwihi kolkay ka quusteen cadowgoodii rajacuu ila almadiina madiinay ku noqdeen fa qaala qays ibnu sacdin liabiih qays baa wuxuu ku yidhi aabihii horta intaynaan halkaa kaa dhaafin dee qisada riyaad saalixiinkana aynu kusoo marnay baa filayaa e iyaga oo sidaa isaga shidanaya way shidanayaan baa la idhahdaa reer hebeloo waxay dabka saaraan ma haye ma hayaan ayaa waxa soo caariyey nibiri weyn baa dabeedna dee baddana baktigeedu waa birsalun nibirigiibay u kala bixiyeen baaba halkii lagu cunayay markaasaa suxuladana la iska leefay kabahana la sukaday wax kala daayo waaya aada u weyn buu ahaa waa kii ka warramayaa lahaa dhigihiisa dabeecadee feedhihiisa markaanu feedhaana saa usoo taagnay feedhaa kalena saa usoo taagnay labadii feedood sida qaadsada isaga hor keenay awr raran baa dhex martay awr dhan oo dhigaysan ayaa hoos maray dee bahal ilaa masaajidkan u leeg nebigana waxbaanu uga keenay areerinkiisii iyo muqmadiisii isaguna waa cunay marka colkaa cawilkaa iyo gaajabaxah ayaa ilaahay uu siiyey oo isaga ayaa nafaqeeyey kadib markii ay ku kalsoonaadeen ee ay tala saarteen waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh waman yattaqi llaha yajcal lahu mahraja waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusraa in tattaqu llaha yajcal lakum furqaana mar haddaa ilaahay ka cadsataan wuu idin furdaaminayaa bu ilahay furqaanku waa furdaamin wixii jir kugu noqdu lagaa furdaaminaya si dhib yar ila isaga furayaasha haye biyadihi khasaa'in samaawaati waalard waaya nimanka xabadda timire muudmuudsanayay ayaa iyagoo caddaado waaweynaaday oo sida qofka dhaawacmo loo baanto ee u naaxoo kalay noqdeen ba madiinay ku soo noqdeen odaygii buu doonay markaa in uu ka saxeexo dayntii inanku galay inankiibaa dayntii ka saxeexaya odaygii dabeedna hab wada hadala iyo waraysi buu la yeeshay faqaala qays ibnu sacdin liabiih qays baa aabbihii ku yidhi kuntu fi ljeishi fajaacu aabbocolkii baan la joogo way gaajoodeen qaala wuxuu idhi inxar dee waa inaad gowracdaa qaala naxartu dee waan gowracay buui kolkaa qaala uma jaacuu dee haddana way gaajoodeenoo waxba way soo kordheen qaala inxar dee gowrac buuhi markaana waa inaad gowracdo qaala markaana naxartu kolkaa labaadna waan gowracay buui uma jaacuu haddana way gaajooneen qaala inxar de markaana gawrac qaala naxartu dee gawracayna qaala uma jaacuu qaala inxar dee markaa afraadna gawrac qaala nuhiitu waa la ii diiday abaa cubaydaaba ii diiday buui markaa odaygii uu ka saxeexay maxaad yeeli layd balaaba haddana colka la joogtay gaajoolaan dee waad gawracay oo mar labaad hadday haddana ku daraamatay ku dar ilaa markii afraad marku ka saxeexay ayuu mee ka afraad waaba inoo joogaaba waaya waxaad markaa halkaa ka aragtay diintan dadaalkay asxaabta usoo galeen iyo deeqdoodu siday ahayd iyo dadkani dad ilaahay inay ahaayeen bilaash kumay mutaysanin markuu nebigu ui waa khayru lquruuni qarni qarni oo dhan waxa u khayr badan kana ku jira markuu nebi maxamed yidhi may ahayn taas may ahayn wax bilaasha may ahayn sanadii sideedaad baynu maraynaa waynu gudubnaa ramadaan baynu maraynaa gaswat lfatxi alacdam furitaankii makee weynaa furitaanka yar waynu soo marno waa heshiiskii xudaybiya ee furitaankan gogoldhiga u ahaa waaye sanadaasi sideedaa furitaankeeduna dee horaynu u soo marnay in nebigu calayhi salaatu wasalaam ballan uu la dhigtay nimanka quraysheed ballan muddo ah tobaneeyo sano ku dhow ayaa xabad joojin lagu heshiiyey marka laba qolo ayaa qolada qurayshi ay cahdi la qoratay iyo taxaaluf isbahaysi qolana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa isbahaysi la samaystay reer khusaaca la ydhaa macnaheedu waxa waxawy qolaba qolada ay la heshiisay waa in loo daayo qolaba qolada ay la heshiisay nabiguna reer khusaacaha oo heshiiska la galay ay isbahaysiga ay yeesheen ee sirta usoo gudbin jira in badan ay ka islaamtay ee la safnaa waa in loo nabadgeliyo qurayshna kuwoodaa waa in loo nabadgeliyo arrintaas oo heshiiska kuwaasaa darafka ah kolka sababta dagaalkani waxa ay ku timi nimankii quraysheed iyo qoladii iyaga la saftay macnaha isbahaysiga ahaayeen ayaa laayay kuwii nabiga la safnaa calayhi salaatu wasalaam dabeedna isagii oo jaaniska ka faa'idaysanaya ummadda islaamka uga faa'idaynaya arkayna waktigani inuu yahay waktigii la gacan saari lahaa ee cudud milatari loo hayay quraysh muddada la dhigtayna dheer tahay oo aan laga baxayn wakti dheer ay tahay ayaa markay ballankii jabiyeen buu nebigu isagoo reer khuseecana u hiilinaya ayuu ku hinjiyey oo uu ku duulay quraysh halkaasay ballantu ka taagnay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sababta weerarkan iyo dagaalkan keentee waxay uhiilin isbahaysigiisii uu uhiilinayay kadib markay iyagu uhiiliyeen way uhiiliyeen maalmahay ku adkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo markay u sahlan tahay warka ayay u keeni jireen iyo sirta iyo faham bay u ahaayeen qurayshina waa kuwii lahaa aanay usoo marayn heshiiskii hore war waa reer khusaaca kaanuu caybatan lirasuul shandad bay u yihiin nebiga iyo xokayn markay naga ilaadiya marka islaamku halkaasuu ka taagan yahay xagga ballamaha markuu nebigu madiine tegay calayhi salaatu wasalaam sida macruufka ah dee istaraatiijiyad buu samaysto gaalada wuu qaybiyey qaar wuu leeshiiyey qaar waxaabuu la samaystayba isbahaysi ah ilaa magta in la wada bixiyo iyo qoomaha waaba sidii nimankii yahuuddii madiine deganaa waan wixii na soo weerarna waan idinka difaaci idina naga difaaca aan isdaynana wixii dhibaha yimaadana aan wada bixino saasaa heshiis lagu ahaa ilaa iyaga intay ka baxayeen ballanta qayb kale wuu la dagaalamayay istraatiijiyadaas ayuu sameeyey ku salaysan masaalixda maslaxadda dadka muslimiinta ahi kolba maxay ku jirtaa baa la odhanaya waxay maslaxadda dadka muslimiinta ku jirto way maslaxadda caalamkuna ku jirta in caalamka la dulminayo islaamka loo buurayo ma ah laakiin maslaxadda caamka ah ee muslimku uu leeyahy ma caalamkuna leeyahy fatxu maka markaa sababtiisu sidaasay ahayd in badan baa suni kasoo soo kabacaysay maka in badan baa sanam indha iyo dhaga buurbuuray uu soo fadhiyey in badan baa cadowga ilaahay uu halkaa kasoo duulayay in badan baa shirki lagu hayay shirki iyo gaalnimo wakhtidaas waxaa laga soo eriyey rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ehelka u ahaa iyo asxaabtiisii waxaa loo diiday inay ku cumraystaan waxaa mustadcafiin ku noqday dadkii ay ahayd inay ka taliyaanoo mu'miniintiia waaya maalintaasaa dabeedna rasuulku sala allahu calayhi wasalam weerar uu ku soo galay oo kolkaasaa gacmaha madaxa ay wada saareen iyagoo yaabsan nabigu calayhi salaatu wasalaam si ogtahay dee dhowr qof bay kaga baxeen isagii asxaabtiisu oo isaga iyo abubakar oo dhuumanaya oo wax kala daaya suraaqat bnu malik ninkii la odhan jiray uu hungulooday oo kolba labadooda waran iyo la daba cararay faraskiisa leeya soo qaba adgeen hashide ilahay halkaasay kaga baxeen markana waxay kusoo gelayaan toban kun oo nin iyagoo ah ida araada allahu amran marka ilaahay uu doono ila arrimaha isaga maareeye hayaa asbaabahu sababihiisu diyaariya ah. kolkuu ilaahay arin doonayo sababo gogoldhigabuu u sameeyaa wa azaala mawaanicahu arrinkaa ilaahay uu doonayo wixii hor joogsanayana meeshuu ka saaraa wuxunbuu isku hagaajiyaa faqad kaana calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ahaa yaclamu mid og annahu laa tudilu lcarab carabi inaanay laa tadilu lcarab carabi inaanay dulloobaynin xataa tadilla quraysh jeeraa qurayshi ay dulowdo dulliga waxaa looga jeedaa inaanay qoorta soo dhiganayn oo kibirka aanay joojinayn ma aha xaqay leeyiin lagama qaaday iyagiibaa la badbaadinaya qurayshi kibir inaanay carabi kibir joojinayn iyo ilaahay ay ka gacan taagatay jeeroo quraysh ay isdhiibto taasuu ku qanacsanaa walaa tanqaadu lbilaad jasiiradda carabtuna inaanay hogaansamaynin xataa tanqaada maka jeeroo maki ay isdhiibto maki inay xarunta carabi eeganaysa ay tahay weligiiba n diiradda taa wuu ku hayay fa kaana wuxuu ahaa yatashawaqu lifatxihaa inuu furo wuu jeclaysanayo aad buu ugu hanqaltaagayay istraatiijiyadiisa weynna waahay walaakin kaana yamnachu waxa u diidayey min daalika taa uu ku fikirayey alcuhuudu alatii acطaaha quraysh cahdigii uu quraysh siiyey fi lxudaybiya heshiiskii sanadii lixaada xudaybiya ay kala qorteen ayaa hor taagnaa nebiga oo u dhaafil ah wa huwa sayidu man waffaa cid wax oofisana oo ballan ka baxda oofisana nebiga hormuud ah cid ballan un oofisana isagaa hormuud u ah maslaxadda muslimiintu in maka la safeeye ay tahay u arkay ballanuu galayna wuu tixgelinayay ilaah yaa ballantaa kaa maareeya ayuu arrinkiisuba ahaa marmay ka baxaan wuxuu wardigaa u hayay ilaahay umay jabiyaan walaakin idaa araada allahu amran haya asbaabah faqad calimat faqad calimta buu ku uri waxaad soo ogaatay adigu baabka hore dib ugu noqo o heshiiskii ana qabiilata khusaca qabiilada reer khusaaca la ydhaahda carbeed dakhalat fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay ballan la gashay ballantuu nebigu ku jiray bay kula jirtay isbahaysi bay la ahaayeen wa qabiilatu bani bakrin dakhalat fii cahdi quraysh reer banu bakrina isbahaysiga quraysh ballanta kula safan ayay ahaayeen wa kaana bayna khusaacata wa bani bakrin labadan qolona waxa dhex yaalay dimaaun fi ljaahiliya dhiig waktigii jaahiliyad ahaa waktigii jaahiliyaday gorobi dhex taala gorobi labada qolo waa labadan qolona nebigana safanta qolona quraysh ayaa hoosta ka colahaa dhiiggaasoo kaminat qarsoonayd naaruhaa naarteedu dambas bay huwanayd dhimbiir dambas huwan bay ahayd biduhuuri islaam markuu islaamku soo daahiray ayaa la yidhi war wax kalaa soo baxae colaadeennii hore haynoo hoosayso dhuxuuldan basfuun bay weligoodba godabtooda iska hay falamaa xasalat ilhudna markii heshiiskii uu dhacay nebigii quraysh ee heshiiyeen ee wakti dambe laba sano laga joogo waqafa rajulun min bani bakrin nin reer banu bakara ah, oo la odhan jiray nawfal ibnu mucaawiyata dayl magacaasaa la odhan jiray ayuumaa maalin maalmaha ka mida istaagay oo de kibraani ah yataqanaa wuxuu ku heesayaa bihijaa'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga inuu caayo iyadoo meel maxfale la ysugu yimi eryada maka ayuunbuu la kacay uun cay inuu nebiga u dhigdhigo xataa samica rajulun khusaaciyu dee reer bani khusaaca baa maqlay ninkan reer bani bakarna waa reer quraysheed ninka reer kusaacana waa isbahaysiga islaamka kan wax aayana munabi baa la odhan jira faqaama haadaa ninkii khusaaciga ahaabaa istaagayo ninka wax difaacaya munabiha munabihii baa istaagay wa darabahu markaasuu dabeedna ku dhuftay dhaawac buu gaadhsiiyey dhaawac buu gaadhsiiyey faxaraka daalika arrintaasi waxay soo toosisay dhaqaajisay ka min alaxqaad xiqdigii kamiinsanaa kamiinku waa waxa qarsoon baa la ydhaha naxligii qarsoonaa ee labadan beelood dhex yaalay ayay arrintaasi soo aakhira toosisay markuu ninkan reer khusaace nebiga xulafada laahi ninkan kale dhaawac gaarsiiyey ee layidhi nabigiina maxamed baabu uhiiliyo ninkan ku dilay ayaa waxbaa soo aakhira toosay watadakara banuu bakrin sa'rahum reer banuu bakr waxay soo xusuusteen aarkii ay ku lahaayeen kuwan sa'rigu waa aar weye macnaha eh, godobba iska dhi godobtoodii bay soo xusuusteen oo aaridda u baahnayd fashaddu lcaziima go-aan waxay ku qaateen caziimada waa go-aanka go-aan waxay ku adkaysteen liarbi lixarbi eh, khusuumihim kuway colka inay la dagaalamaan khusuumku waa kuwa ay muranku ka dhexeeyo nimanka ay muranku ka dhexayso inay la dagaalamaan baabay mar hadday maxamedna uhiiliyeen saaxiibkeenna waxyeeleen nimankuna naxli hore noo yaalay nimankaas ka celin intaa hadday labadaa xulafadii u dagaalami lahaayeen oo quraysh ay ka hari lahayd arrintu sahal bay noqon lahayd quraysh bay ula galeen wastacaanuu waxa ay kaashadeen biwliyaaihi min quraysh ciddii tolkood ama xigtadooda ahayd ee reer quraysheed kuday ula galeen obi waaye reer khusaacaanu ishaynaaye dee lagaga rida faacaanuuhum qurayshina way saacideen siran si hoosaba u bilcuddati warijaal cudda macnaha waxay saalad milatarin iyo ragba way ku caawiyeen rag khubaraana khubara milatarina waa u daraan sin in ay maaragtay hoos isaga caawiyaan oo kale iyo mustashaariin iyo qaar gacanta ka dagaalamayba cuddona way siiyeen iyo hub dabedna wa idinkaa gubeen macnaheda waxa wey quraysh inay ballantii jebisay qoladii nebiga ballanta kula jirtay ay jebiyeen wey uma tawajahuu ilaa khusaaca reer khusaaca ay u tegeen qoladii eh, soo duulaysa ayay tawajahu waxay ku duuleen ilaa khusaacatka bay ku duuleen wahum aaminuun iyagoo iskaba aamin ah faqataluu minhum maa yarbu calaa ishriin cala alcishriin faqataluu minhum waxay ka dileen maa yarbu yarbu waa wax ka badan wey raba ribada waxa loogu magacaabay waa buurnaanta iyo badnaanta intii caadiga ahayd ay wuxuu ka badantay amaada wax ka badan cala alcishriin labaatan qof wax ka badan bay ka dileen reer khusaacat ila waa laysu bahaysa walamaa ra'aa daalika markay arrintaa arkeen xulafaau sayid ilamiin nebi maxamed kuwii xulafada la ahaa oo reer khusaaci kolkay arkeen irbaaxada ku dhacday iyo in la kaashaday arsaluu minhum wafdan wafdi ka mida bay u direen oo madax ka ahaa biriyaasati camri bni saalim alkhusaaci ninka magacaa la idhahda ra u ahaa wafdiga liyukhbira rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wafdigaasi wuxuu nabiga usoo waramayaa bimaa facala waxay sameeyeen bihim iyaga banu bakrin wa quraysh quraysh iyo reer banu bakaroo wada socdaa waxay ku sameeyeen carabti kaco isbahaysi baynu marnaba lahayne maxamed iyo nabi maxamed madiina ugu taga usoo warrama quraysh iyo saaxiibadoodii waxay nagu sameeyeen inay dad inaga laayeen oo ballanti jabiyeen oo ar macluumaadkaa la gaarsiiyey ila marka qofka ku ceerta xaggee dadka ugu dhown bu odhanaya falamaa xalluu bayna yaday markay hortiisa nebiga degeen intay madiine tegeen qoladii reer khusaaca wa akhbaruuhu ay u warrameen ay yidhaahdeen dee qurayshtii ballanta kula lahaydna nagu soo duusha ballantii aanu kugula jirna way jartay la soco nebigu warkana wuu hayaa dabcan kuwana qula ma rumaysanee macluumaadkiibuu hayaa qaala wuxu wallahi la laamnacanakum wallahi inaan ka difaaci doono mima amnacu nafsii minhu waxaa naftayda ka difaacaya walla inaan idinka difaacay waxaan aniguba naftayda iyo ka difaacaya dadkayga yaan idin idinka difaacay amaa quraysh nimankii quraysheed fa inahum lamaa ra-ow markay iyaguna arkeen ana maa camiluuhu waxaanay sameeyeen naqdun lilcuhuud ballantiiyo jabiyeen inay markay ogaadeen allatii ukhidat calayhim ballantii laga qaaday inay jabiyeen kolkay garteen nadimuu calaa maa facaluu waxay ka murugoodeen waxay sameeyeen dibbay isugu noqdeenoo waxay idhaahdeen de war ballantii way jabtay xaggeenaanay ka jabtay oo nimankii maganta kula jiray nebiga ayaynu la dagaalanay yaa halkaa waxba inaga dhacay gacan ba inaga dhacday way iskarteen waaraaduu waxay dooneen mudaawaata haada aljurx mudaawaat waa dawadii un mufaacala min adawaa mudaawaata haada aljurxi dhaawaca inay bogsiiyaan bay dooneen war gacan baynu geysanaye dhaawace eh, aan dhakso u bogsiino aan ka daba tagna bay dhah faarsaluu qaaidahum abaa sufyaan ibna xarbin ila almadiina hogaamiyahoodii abi sufyaan bay dhan ka dhaqaajiyo madiina tag liyashudda si heshiiskii u adkeeyo wayaziida fi lmudda muddadana u kordhiyo waxay idhahdeen heshiiskii maxamed ina dhex yaalay iminka innagaa tamar darane orodoo soo jadiidi welibana kordhi jaanisku hadduu kuu suuro galo inoogu daro jadiidi bay idhahdeen fa rakiba raaxilatahu abu sufyaanna dee waad garanaysaa inta jeeru madiina tegay oo duulimaadu ku tegay fa rakiba raaxilatahu hashiisiibuu fuulay wa huwa yadunnu wuxuu u malaynaya annahu lam yasbiqhu axadun in aanay cidi uga horraynin wuxuu isleeyahay macluumaadka reer khusaaca intaanu ka tegin adigu warka gaadhsii kana gaadhsii heshiiska ma ogo qoladii ay tayeen wafdi ka tegey xataa idaa jaaa almadiinata kolkii uu madiino yimi nazala calaa ummi lmu'miniina ummi xabiiba binta wuxuu ku degay mu'miniinta gabadhii hooyada u ahay magaceeda umu xabiibo ahaa inantiisana ahayd madiina xabashadii ka soo noqotay ninkeedii xabashada kaga dhintay aabaheedna maka ka eriyo oona u tawaabin islaamnimo ku eriyo inantii oo dee intaasoo dal soo martay oo soo saacuftay oo soo rafaaday oo maanta laakiin nebigii xaas u ah ayuu ku degay odaygii weli ma islaamin waqad araada wuxuu doonay an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa firaashi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam firaashkii nebiga markuu dee soo galay aqalkii waxa uu arkay firaashkii oo kala baxsanoo dabeetana halkan ku baarkin garaa buu is yidhi <laughs> saar buu is halkan fadawatu canhu way ka laabatay firaashkii waa inaan dee kala garanaysa dadku siduu isu u xigo ayay kala taqaanaa bay saa u duubtay markuu arkay inay furaashkii ka laabtay ayaa faqaala wuxuu uhi yaa bunaya inantaydii araqibti bihi canii badalaaddii baad ii nacday am raqibti bii canhu mise baad u nacday isaga macnuhu saasuu kala noqonaya ma anigaad inacday oo daraaddii baad ii nacday mise isagaad nacday aniga daraaday wa iyaba labada ah maxaa kaasi ah ma isagaad u cadhaysan tahay oo anaad ila haysa mise anaad ii cadhaysan tahay adoo isaga uhiilinaya oo kolba dee canii iyo canhu canniina anaad inacday nacday canhuna isagaad nacday maa labada ka xaggeed ka maa xaggeed ka safantahay wuxuu kala garan waaya dee isna waa aabaheed kanna waa ninkeedii dabana adaaday ku yeelinaysaa bui sidani waa kaagiyo yaabe ya hadduu doono waa mukro dee xagga kale ugu dhufanaya oo u hawlgelinayaaba hadduu doono inay daruuri ahayd inay xaggan kasoo soo xaggiisa markaa wuxuu leeyaha raqibti bihi ma yaad nacday buuri bihi daraaddii canii aniga ayaad inacday miya am raqibti mise waxaad nacday canhu isagaad nacday bi aniga daraaday adoo aniga ii hiilinaya oo sabab iga dhigaya nacayfihiisa labada wayama fa waxay tidhi maa kaana laka kuma haboona an tajlisa inaad ku fadhiisato calaa firaashi rasuulillaahi furaashka nebiga wa anta mushriku najisu adigoo gaalahoon daahir ahayn aabbo kana waa rasuulkii ilaahay saynimo iyo xagga kama eegeyso waxay ka eegeysaa diin ahaan bay ka eegeysa iyo miisaanka qofka ma dafirsana aabbanimadiisa dee aabba la ysugu turayo isba soo eri beri hore ayuu sharaafta u laabuu ka eriyey marka marka waxa ay leedahay dee aabba weli maad islaamin oo ma nadiifihide rasuulkii ilaahay furaashkiisa ma istaahisid in aad ku fadhiisato waxaa kaliyaan kugu haystaa waxa weeye imaan la-aanta fa qaala markaasaa waxau ihi laqad asaaba bacdii sharu walle intaynu kala maqnayn waa lagu helay balaayaa kugu dhacday intaynu kala maqnayn tiiba mahidaan ogaa halkaasun bay ahayd inuu ihahdo laqad asaaba ki bacdii khayru khayr baa ku helay halkuu ka odhan lahaa in shar baa ku helay macnaa uu arkay dareenkeedii inuu isbedelay oo qofkii aanay qofkii ahayn iimaanka ay yeelatay walaageedii iyo gacaltooyadeediiba ayaa iimaana sidaasaana looga baahan yahay qofka muuminka ah wasacd bnu abi waqaasba markii hooyeedii ay tihi haddaanad gaaloobin maxamed aanad ka gaaloobin gaajaan u dhiman da iska dhiga bu bal iminka may nafood aad leedahay boqol nafood kolba midi kaa baxda xabad nafu maad leedahay bu may kolba midi kaa baxda boqol nafood intood yeelato marka waxaa qofka lagu xidhiidhinayaa un wixii adduunyada wasaaxibumaa fi dunya macruufan wain jahadaaka calaa an tushrika bima laysa laka bihi cilmu falaa tuطichuma wax gaalnimo ah iyo dilaana hadday doonaan waalidku inaad ku aqbasho ha ka yeelin fa qaala markaa uma kharaja min cindiha iyadii uu iskaga dhaqaajiyey marka quustay wa ata nabiya fi lmasjid nabiguu soo dagaalahaa buu masaajka ugu tegey wa carada calayhi wuxuu u bandhigay maa jaaa lahu wixii uu daraaddii u yimi faqaala lahu calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu ku yidhi markuu odaygani hadlu yihi waxaan u socday ballantii inaynu dib u shaacbadayno inaga dhaxaysa xabad joojintii inaynu dib u jiriidino muddadiina kordhino su-aal buu nabigu weydiiyey wuxuu hi hal min xadat oo wax isbedelay miyay jiraan ballan baynu lahayne wax isbedelay dee miyay jiraan xaggaaga qaala la mee dee waxba ismay bedelin uu qariyey markaa faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu hi fanaxnu calaa muddatina wa sulxina annagu muddadayadiina waanu ku sugannahay sulxayagiina waanu ku sugannahay waxba xagga yaga kama iman macnaheedu waxa wey haddii xaggaaga wax ka yimaadeen ballantii way jabto xagga yaga waxba kama iman mana raba inuu sirtiisa u nabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u muujiyey un ballantu inay kharibmi karto haddii xadad jiro xadadku waa wax cusub wax cusub miyay jiraan maya xaggaygana wax cusubi ma jiraan maxaa lagu jadiidiyaa dee maxaa isbedelay dee walam yazid calaa dalika intaa umuu dhaafinin warkii macnaha wuu qufulay albaabkii iyo wadahadalladiibu soo xidhay uu soo afjaray garna weeye haddii ballanteennii aada sideedii ku hubto xaggaaga annaga waa naga sidiiye maxaa kalifaya inaynu jadiidino dee waxba un weeye jawaabtu halkaasay istaagtay waa nin wax isku oge u dhaqdhaqaajiyo o u wareegay faqaama abu sufyaan wamashaa wuxuu u socday ilaa akaabir ilmuhaajiriina min quraysh muhaajiriintii waaweynaayey reer quraysheed ee ay isyaqaaneen buu u tegey lacallahum yusaaciduunahu bal ka kaaliyaan calaa maqsadihi ujeedadiisa calaa maqsadihi qasadkiisa iyo ujeeddadiisa ah, hadafka ah. bal in uun inay waxla dhaqdhaqaajiyaan oo waxla qorqoro falam yajid minhum kmu kamu helinba muciinan wax garab galaba wax wax ka dhagaystaba uu waayo o waa runta iyo mid qabyaanad ugu heliye iyo mid macrifo ugu heliye iyo wixiiba ma jiraanba nabigaa yidhi wuu yidhi cidiba ka dabaacaddi mayso wa kulluhum qaaluu markaa waxay idhaahdeen jiwaarunaa fii jiwaari rasuuli illaah dee ballantayadu waa kii nebiga un fii jawaari rasuulilah annagu ballan waxaa noo antii nebiga jawaarku waa maganti iyo ballanta farajaca ilaa qowmihi walam yasnac shaya dee wuu iska noqdo markuu iskaga noqdo waxlama samayn fatahamuuhu reer makana waxay ku tuhmeen markuu heshiis cusub iyo muddo kordhin iyo wixii la isku ogaay u anbabaxay markuu waxba keeni waayey ninkii oo iska soconaya uu yimi ay yaqaaneenna had iyo jeer qofka iyaga ka taga inta badan waa wuu soo qanci jiray ama uu soo islaami jiray saasay had iyo jeer yaqaaneen oo dee waataynu sulxulxudaybiyada soo aragnay rag badanoo intay iyaga ka tegeen tegeenay mufaawadaadkiiyo wadahadalka u direen iyagoo doodaya oo qanacsan u soo noqday taana way yaqaaneeno waxa caan u ahaa kelmad odhanaysa wuu seexay iyo wuu ku duufsaday iyo sidii sidii hore ma ahid ayay ku badin jireen ka ay ka waayaan wixii uu la tegey fatahamuuhu waxay ku tuhmeen biannahu khaanahum inuu iyagii khiyaameeyo watabaca alislaam islaamkaba u raacayba markii wax cad keeni waayey ayay yidhaahdeen wararmu islaamu qabsanaya oo abi sufyaankii qaaidka u ahaa qaydujoojka u ahaa dabeedna markii waxba laga dhagaysan waayey xaggana iska soo xidhay ayuu fatanasaka cinda alawsaan sanamyaasha agtoodu iskaga cibaadaysay nusugu waa halkaasu iskaga wardiyey liyanfiya can nafsihi haadihi tuhma si tuhmadda naftiisa uga safeeyo wuxuu ihi wallaahi wax kale kuma banaane madaa sidaasay dee samayn jireenoo allaata walcuza wamanaata thalif alukhra sanamyaashaasuu iska ag yuruursamayoo muddu halkaa ayuu ka ag wardiyey arrinkii markaa uu soo afxidhmay xaaladii oo isbedeshay jawigii kii horeba ma aha ama rasuul اlahi salى اllahu alayh wasalam fatajahaza lisafar bishani waa rajab dabeedna wuxuuba isu diyaariyey nebigu safarba ambabax maka xaggeeda wa amara asxaabahu bidalik asxaabtiina amar buu kusiiye wuxu waa la baxaya waa la baxaya iyo safarun buu usheegay waahbara sidiiqa bilwajh bilwijha saaxiibkiisii abubakar sidiiqoo quruu usheegay wijhada wlikulli wijhatun huwa muwaliiha wijhadu waa jihada jihada loo baxayo abubakar oo qura wasiirkii koowaada ayuu sheegay waxaynu ubaxaynaa markaa inta kale wuxuu hi safar iyo dagaal diyaargarooba faqaala lahu abubakar baa isku dayay balin wax ka weydiiye nabigo wuxuu kuui ya rasuul allahi awalaysa baynaka wa bayna qurayshin cahd adigii quraysh miyaan ballanin inoo baxaynin buui nabiguna wuxuu ogya waxaanu ogeyn abubakar sawti balan inoo dhaxaysa waa maxay duulimaadkaas qaala nacam walaakin adaruu wanaqaduu ha way jirtay laakin kadri iyo naqdi bay sameeyeen bu macnaa ballantiiba jebiyeen aduu ma ogine ballantiiba jebiyeen marka abubakar wax kale ma odhan karo kol haddii ay ballan baa jirtee ballantii ay jebiyeen lagu hinjiyaano banaan wey uma safara calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu istinfaar ku sameeyey macnaha wuxuu u yeedhay baaq buu u sameeyey baaq baaq ambabax waida stunfirtum fanfiruu waa haloo soo baxo col haloo soo baxo wuxuu istinfaar ku sameeyey alacraab aladiina xawla almadiina nimankii reer dhiig ahaa iyo deegaankii madiine ku xeernaa ee ummadda faraheedu ila baadiyu ahaaye ayuu u yeedhay alacraab aladiina xawla almadiina hal wixii reer dhiig madiine ka ag dhowaa ayuu baaq u sameeyey baaqiisuna waa ka man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaxdur ramadaana bilmadiina qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysanay bisha ramadaan yaan laga waayi madiina muslimka eriyada ka dhow waa inaad kusoo shubantaan madiina bisha ramadaan bilowgeeda goobo dhinacyadu u kala diray markaa niman fardafuulahoo maalintii intaasoo kilomitr jaraya oo sida idaacadda u gaarsiinaya dadka faqadima jamcun ummad baa soo gashay madiina min qabaa'ili aslam wa kifaar wa musayna wa ashjac wa juhayna qabaa'ilkaasoo dhan ummado ka tirsan baa kusoo shubmay madiina fatastacidu lilxarb ummadahaasi dagaal bay usoo diyaargaroodeen warasuulu sala allahu alayhi wasalam nebiguna laa yuriidu ma doonayo an yuqiima xarban bimaka inuu maka dagaal ku caseeyo ya ftstaxid ah. wadawa calayhi salaatu wasalaam alahbaara can iljeish colkan baxaya wuu ka laabay warka dawa wuu ka qari wuu ka duubay wuu ka qariye wey warkiibuu ka qariyey lianlaa yashiica alamr si aanu warku u baahin warkoo dhan buu xidhay meesha la tegayo abubakarna fasaxiisa la-aantii war kama baxayo fataclamu quraysh fatastacidu lilxarb si ay qurayshi u ogaato oo dagaal ay ugu diyaroowdo xagga nafyiga u raaca lianlaa yashiica lianlaa taclama qurayshu fatastacida lilxarb si aan warku u faafin qurayshina u ogaanin oobay dagaal ugu diyaargaroobin qaflad ugu sii sugnaato ayuu shibta ka galay warasuulu sal allahu alayh wasalam laa yuriidu an yuqiima xarban bimaka nebiguna inuu maka dagaal ka rido muu doonayno wuxuu islahaa nimanka sida kale un isu dhiibaane maka gudaheeda ku dagaalamina baytullahi axaraamka yuu burburina bal yuriidu wuxuu doonaya inqiyaada ahliha dadka degan inay isdhiibaan maa cadami lmisaasi iyadoo la taaban bixurmatihaa maka xurmadeeda xurmadeeda maka inaan la taaban aan dagaal ka dhicin ay isdhiibaan iyadoon dhiig ku daadan buu doonay fadacaa mawlaahu jala dikruhu waqaal ilaahay buu baryey nebiguna wuxuu yidhi allaahuma khud ilcuyuuna walakhbaara can qurayshin xataa nabkitaha fii bilaadiha allaahuma ilaahay khud ilcuyuuna dadka sahanka ah iyo walakhbaara warkao dhan waxaad ka ilaalisaa can quraysh quraysh ka ilaali xataa nabkitaha jeero bakta iyo kada aanu ku qabanno fii bilaadiha iyadoo wadankeeda iska joogta ilaahay wuxuu baryay inuu ilahay warka ilaahay taa naga saacid buuri oo warka iyagu aanu quraysh gaarin oo si aanu meel dhow intaanay diyaar garoobin ugaga bilowna xabadda kolkaa colkiibuu diyaariyey waa la isabaabulayaa bixitaan baa diyaar loo yahay isla rabadaanta lasoo urmay lafteedu baxayaa ilaahayna sidan uu baryey war ka baxayna ma jiro iyadoo xaaladdu xasaasigaa taaganta ayaa ninkan asxaabiga magaciisu la xusi doono ayaa arkay quraysh inay ku jiq tahay oo tirifaha loo qaadayo dabeedna wuxuu doonay inuu war gaadsiiyo warkiina ilaahay baa sidan ufashiliyey fashiliyey kow faqaama xaadib ibnu abi baltaca ah, ninka magacaa la yidhahdaa isa soo taagay issiyaariyey axadu ladiina shahiduu badran waa qolyii beder xaadirtayba ee iimaanka weynaa raggii iimaankoodu qarara lahaa ee beder xaadiray nin ka mid ah weeye ninkii baa isdiyaariyey wa kataba kitaaban liquraysh warqad buu u qoray quraysh waa nin asxaabtii waaweyneyd ka mid a ah. ilaa waxaan dambaabayni ma jiro rasuulun baan dambaabayni yukhbiruhum wuxuu u waramayaa bibacdi amri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam arrimaha nebiga ayuu qaar uga sheegaya qaar uga warramaya waaya markaa dee waxay sheegayaan meelaha qaarkood inuu yihi nebigu waa diyaar col aada u badan oon la iska waabin karayn oo sida hirka habeenka usoo gabaara gurdaynaya ayuu ururiyey waa suurtagal inay xaggiina tahay dawaydinka ah sadar intaas intaasoo hal sadar ah ayuunbuu qoray wa arsalahu wuxuu diray maca jaariyatin inan socdaal ahayd shawtu shaarishaaria waxay ahaydba ayuu u dhiibay warka oo markaa awr iska fuushanayd keligeed lituusilahu ilaa qurayshi si ay quraysh u gaarsiiso ile mid keligeed soconaysa magacaasuma aynu ku sheegi karnaaye inantaasoo meesha maraysay oo awr fuushanayd buu u dhiibay warqadda qari bu cidnaba ha tusi calaa juclin juclina wuu u yeelay jucligu waxa weeyaan baadifad iyo mushqaayad mushkaayadna wuu dhiibay ama isagu ha siiyo ama waraaqda ha ugu qoro ha idhahda inantaana qusumkeeda ha loo dhiibo xaggaa ha ku ballamiyee gabadhan iyada warka sida warqadaana waa ku tus iyo iyo ballanqaadka ama lacag buu siiyey faaclam allahu rasuulahu dalik ilaahay baa warkii nebiga ogeysiiyey ilaahay aan waxba ka qarsoomin caalimu siri waakfa waxa sirta ah iyo waxa kasii qarsooni badan laabta ku jiraba ilaahay ogaa ayaa idhi war baabaxay marka isagu u hodoratay ama wuu mala awaanay markuu jawiga dareemay uu yaqaanayna eriyada maanta ku habboon in lagu duuro ayuu mala awaanay fa arsala fii afariha caliyan wazubayra waalmiqdaad nebigu gabadhii raadkeeda wuxuu ka daba diray saddexdaa nin oo kanaa dowskiisiia ah. waa cali bn abi aalib subayr bn cawaam miqdaad ibn lswad fardahana ku fiicnaa oo sida haadka u soconaya ayuu balamiye nebiga u diray qaala wuxuu yihi inaliquu xataa ta'tuu rawdata khaaf bal dhaqaajiya oo ha istaagina ilaa aa gaadhaan rawdata khaaf meesha khaak laydhaa beerta ku taalla waa meel caana meel rawdat lkhaaf meel caana wey halkaa beertaa gaara bu waa xaggii maka faina biha daciinatan macahaa kitaabun fakhuduuhu minha faina biha daciina halkaa gabadh baa joogta daciinadu waxa wey gabadha fuushan awrka hawdad ku saarayn oo carabtu waxay samaysan jireen awrka ayaa koorihii la saarayaa dalaayad yaroo hagooganna iyo shiraaq yarna waa lagu xidhayaa oo markaa gabadha asturaadna u ah hadna u ah daciinadu waa taa almar'atu fi lhawdaj baa laydhaha munjidka iyo waad ka eegi kartaa kutubaha sawira gabadhaasi ma aha kitaab qoraal bay fidaaye fakuduuhu minhaa qoraalkaa ka soo qaada amarkaasi u dhiibay qoraalku muxuu ka hadlaya iyo waaataf hebelba yaa qora iyo waxaas male waa amar milatary buu siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi halkay soo joogtaa waraaq bay haysaa ka soo qaada fandaraqu way tegeen xataa ataw rawda beertii bay yimaadeen fawajaduu biha almara gabadhii bay ka heleen ilahay baa usheegay faqaaluu lahaa markaa waxay ku yidhaahdeen akhriju lkitaab warqadda sidake qaalat maa maci kitaab maya waraaq ma sidabay ti waraaq nubi sheegay ayay doontay inay meermeeriso miskiinada waraaq ma sidabay ti faqaaluu waxay dhahen latukrijina alkitaaba aw lanulqiyanna asiyaab latukrijina alkitaab waraaqna waad soo saaray aw lanulqiyana fiyaa ama dharkaanu kaa dhigi maaha taryo male waa sir baa baxaysaoo waa arrin xasaasiya halkaa hadday kalifto qofka in maslaxad macnaha fasaad ka imanaya loo qaawinkanaa laga qaadanaya waa laba mafsado laba dhibaato wey iyadoo la qaawiyaa waa dhibaato muslimkoo dhibtiisu ay sirtiisu ay gaadho cadowgana waa dhibaato kasii weyn sirtii dowladda islaamka oo baxaysa waa dhib weyn habartan jirhkeedu muuqanayaana waa dhib kale labada dhibaato ta yar baa la aqbalaya ta weynna meeshaa laga saaraya waa qawaacidkay ka midta ah. yurtakab akafu lmafsadatayn biijtinaabi akbarihima labada dhibaato ta yar baa la xamili iyadoo ta weyn la ilaalinayo ah, oo qofkan markuu dhakhtarku qalayo jirkeedii uu qaawinayo dee qaawintan waxaa loogu gudbaya ama loogu dulqaadanaya dhibka qofkii badbaadadiisiibay maraysa iyo naftiisi ayay maraysa marka isagii la badbaadinayo ee khatar uu ku jiro dhimashadiisaa ka daran qaawintiisa khatar cadiim oo halkaa wey oo qiilkii dhakhtarku uu haystay oo kale ayay nimankan askartanina haystaan mid kasii weynba wallahi inaanu muduq kaa dhigdayna muduq markay aragtay kuwan inaanay safaadayn nooc la muslixi karana aanay ahayn fa akhrajatu min ciqaasiha waxay ka soo saartay ciqaaskeeda ciqaaskeedu waxa weeye fooshiyadeeda dumarku waa kuwa fooshiyad buuran dhakada ku samaysta halkaa timaha laga xidhee dambe ayuunbay sidaa uga soo siibtay ila dumarku wax ka qarino wixii doonayaan ina farsameeyan meel kaleo dhan may ku aami weydo timihii ay xidhay xaggaa dambe ka xidhay ayay inta dambe ku xidhay kuuskaa dambe faatow bihi rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigii bay u keeneen faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa waraaqdii buu soo saaray waxaa ku saxeexan saxaabiga layla xaaib ibnu abi balta ah raggii beder ka dagaalamayna ah ayaa qoraalka maka u gudbiyey xaaib uu yeedho wuxu uhi yaa xaaib maa haada war xaaib ow kani waa maxay war qoraalkani muxuu ahaa qaala markaa wuxu uhi yaa rasuul allahi laa tacjal calaya min astahana buu ahaa sidii kacab binu maaligo wuxuu gogoldhig buu sameeyey markaasaa afeefna waa dhigtay dabeedna wuxuui horta ha igu degdegi balcagta idhig wuxuu ka baqay intaanu tafaasiil kale in lala kaco markaa wuxu uhi bal horta cagta ii dhig cagta intaan ka dhacayo warbixinta iyo wixii sabab ah muu dafirinoo dee iimaankiisaan u ogolaanaynin inuu dafiro munaafiqaa wax dafirla laakiin isagu ma dafirayo ah, marka dabeedna wuxu i kaadi markaasuu bilaabay sababta kaliftay inii kuntu xaliifan liquraysh isbahaysi baan quraysh la ahaa buui iyo nin iskala yaalla wn walam akun min anfusihaa reerkaana kamaan tirsanayn wa kaana maaka wa kaana man macaka min almuhaajiriin nimankan muhaajiriintae kula soo qaxayna lahum qaraabaat tol bay ku lahaayeen buu ihi maka yaxmuuna ahliihim wa amwaalihim dadkooda iyo dunyadooda halkaa ugu ilaaliya in walo xaggan usoo qaxayba reerkiisii bad wixii gaalada ahaaba halkaa ku hadhay dabeedna xaaskiisii iyo caruurtiisi iyo xoolihiisi kuwa ay tolka iyo qaraabada ahaayeen ayaa dee halkaa ugu ilaalinaya ama hawbiiliyeen biiliyeen ama wixii dhibaato ku dhici lahayd haka ilaaliyeen diwa looga warhayay buuli wadnin walba reerkii baa ka dambeeyey tolnibay ku ilaalinayeen bui yaxmuuna way ilaalinayaan ahlihim wa amwaalihim anigana dee waxaan ahaa bu nin keligii meesha joogay oo reerkiisana isaguun daberi jiray anna ka soo qaxayo wayka habartii ciyaalkiina halkiibay ku hadheen maka fa axbabtu waxaan jeclaaday buui id faatanii daalika min annasab arrintaa abtirsiima kol hadday dhaaftay id faatanii daalika min annasab arrintaa xagga abtirsiinada iyo tolnimada kol haddaan halkaa ka waayay oo laangaabnimadaasi igu dhacday <laughs> luqadeenu markaynu ku hadalno an attakhida cindahum inaan agtooda ka yeeshay yadan gacan yaxmuuna bihaa ay ku ilaaliyaan qaraabatii reerkayga marka waxaan doonay bal in yaroo abaal ah. inaan u dhigto gabadhiiyo ciyaalkii dayacmi lahaa laga warhayo oo la idhaahdo wallaahi ninkaas waa nin inoo shaqeeya waa nin wax inagu taray abaal buu inagu leeyahy islaantii iyo ubadka ha loo ilaaliyo halkaasaa igu kaliftay bu dad iyo dunyo oo aanu warwarsanahay waata ilaahay u leey inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim aayaadka soo socdana waad ku arki doontaa lan tugniya cankum amwaalukum walaa awlaadukum lan tanfacakum arxamukum walaa awlaadukum midk midna waxba idinku tari mayso maalinta ilahay idin qabsado dad iyo dunya waa fitnada alwalad majbanatun mabkhalatun maxzana ubadku qofka waxay ka dhigaan fulay bakhayla oo murugo badan ayay geesiga ka dhigaan intaa markii uu yidhi ayaa dabeedna wuxuu ihi walam afcalhu maan samaynin bu hi arrintan igamay dhicin irtidaadan can diini diintaydii kamaan noqon anoo diintaydii kamaan noqo ka noqday umaan samaynintaa walaa ridan bilkufri bacda alislaam gaalnimada kamaan raalli noqon intii aan islaamay maaha inaan gaalnimo qaato maaha inaan islaamkii ka noqday laakiin ta igu kalifta waa taas warwarkaa dadka iyo dunyada iga hay faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu waxau ihi amaa inahu qad sadaqakum allah kana run buu idiin sheegay anaa wey amaadu amaa maaha waa amaa amaa ama xaqan anahu qad sadaqakum waa ninkana run buu idiin sheegay wuu ogey nebigu faqaala cumar baa isii waaya wuxu uhi dacnii yaa rasuula allahi adrib cunuqa hada munaafiq daysii baa ninkan munaafiqaan qoorta ka jaray aniga igu fasir faqaala markaa nabigu waxau hi inahu qad shahida bedran war hadda beder buu xaadiray rag iskuma jire maalin rag baahnaa maalin rag baqay ayuu iskarab taagay ilahay rasuulka wamaa yudrika maxaa ku ogeysiiye lacala allaha ilaahay inuu ialaca calaa ahli calaa man shahida bedran inuu ilaahay daalacday ciddii beder xaadirtay oo uu soo eegay oo uu faqaala yidhi icmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum waxaad doontaan sameeya dembi o dhan waan idinka dhaafaya kii hore iyo ka dambeba ah inuu ilaahay sidaa yidhi saa ula dhaqmay reer beder ayaaba suuragal ah, afaarahooda ha isku gelin oo ha isku taataabanin macnaa qofka khalfiyadiisa iyo taariikhdiisa hore ku xisaabtan bay leedahay shar iyo khayrba qofka mawaaqifta adag kasoo gudbay maalmaha uu simbiriraxdo waa loo dul qofka mawaaqifta adag soo simbiriraxday maalmaha adag lagu talageli kari maayo leanna waa intuu sii hore sii kale noqdo waa siday uqiimeynaysa suuratu tawba dadka waaya waa ninkani beder buu xaadinaa inagu taataabanin wa fii dalika anzala allahu fi suurati lmumtaxina suuradda la yidhaahdo laa tatakid ama suurat lmumtaxina loo yaqaano qisadaasay kusoo degtay haddaba ninkaa xaadib ibn abi bakaca la ydhaha iyo warkaa uu bixiyey ayaa inteeda hore oo dhami ay ka sheekaynaysa waxa dabeedna ummadda tusaale ilaahay ugu soo qaatay nebi ibraahim iyo ummadii hore islaamka ahaa iyo mawaaqiftii adkayda ay soo gudbeen iyo sida ay gaal uga beri noqonayeen iyo waxaasoo dhan bay markaa suuraddu ilaahay isku soo xiday ya ayuha aladiina aamanuu buu ilaahay dadkii ilaahay rumeeyow laa tatakiduu haka yeelanina caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo kiina dee gacal ka dhiganina tulquuna ilayhim bilmawadda waxa u qadimaysaan jacayl ayaa u muujisanaysa waqad kafaruu waxay iyagu ka gaaloobeen bimaa jaa'akum min alxaq xaqii idin yimi iyagu way diideen marka idinku iyagoo idin diiday kalgacal ha u muujisanina yukhrijuuna arasuula wa iyaakum idinka iyo rasuulkiiba hadda way idin soo eriyeen waxay idinku soo eriyeenna waa maxay an tu'minuu billaahi rabbikum inaa ilaahay oo rabbigiina rumayseen kiiska idinku qabsadeen waa inaad rabbi rumaysteen marka mujrimiintii waxa aa u abuurnaydeen oo iimaana idinku soo eriyey dee ha u habranina in kuntum haddii aad tihiin buu ilahay kharajtum kuwo u soo baxay jihaadan fii sabiili idinkoo u jihaadaya dariiqadayda iyo dartay aniga iyo diintayda wabtiqaaa mardaati haddaad raalli noqoshahayga doonaysaan buu ilahay tusiruuna ilayhi bilmawadda kalgacal baaba u siraysanaysaano haydin xidhiidhiya baa leedihiin gaalku gaalku ayaa hoosta kala haysaano waxay isleedihiin adiga bal ha kaa warhayo inaad nafis u hayso taasaaba arrinkiinu yahay miya ilaahay wuxuu uhi wa ana aclamu bima akhfaytum wamaa aclamtum hadda aniguna waan ogahay waxaa qarsanaysaan iyo waxaa muujisanaysaan ka gaalka iska dhisayo iyo ka kale hadda waan idin kala ogahay buu ilahay waman yafcalhu minkum qofka idinka mid ahe arrintaa sameeya faqad dalla wuxuu ka leexday sawaa'a asabiil jidhkii toosnaa wuu ka dhacay in yasqafuukum yakunuu lakum acdaa hadday idinka xoog bataan cadowba idin yihi wayabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu af iyo adina idinka turi maayaan wax xumaana ah. wayabsutuu ilaykum aydiyahum bisuu yfsuduu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisu wawaduu low takfuruun inaad gaaloodaana way jecelyihin lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum dad iyo dunyo midna ilaahay waxba idinka celin maayo marka suuraddaasi qisadaasay kusoo degtay qaybaheeda hore xaaladdaasina taasay ahayd colkiibuu marka